lamra tilka aayaatu lkitaabi wa qur'aani mubiin suurat lxijri waa makiya alxijru waa waadin u dhexeeya maaragtay macruufka oo ku yaalla dhulkan sacuudiga waa makiya aayaadka suuraddani waa sagaal iyo sagaashan aayadood weeye marka qur-aanka xagga sare laga soo tirayana waa suuradda shan iyo tobnaad aliflamra allahu aclamu bimuraadi ilaahay baa macnahooda garanaya subxaanahu wa tacaala waxaa ugu saaxisan in la yidhaahdo xuruuftaa ilaahay wuxuu ugu bilaabay u nusra inuu qur-aanka u nusraynayo amba ixtiyaajka qur'aanka ah, mid uu ilaahay inagu sifayo oo ah qur-aanku inuu ka kooban yahay xuruuftaa la wada yaqaano ee sida alifkaa iyo laamkaa iyo ra'da haddana aanay la iman karin makhluuq waxaana sidaa daliilaha bay leeyihin markastoo la sheego xuruuftaa gaagaaban suurad lagu bilaabo waxa ilaahay uu ka hadlaa un kitaabkiisa walcilmu cinda allah tilka ay haadihi tani macnaha suuraddani aayaatu lkitaaba kitaabka aayadihiisa weeye tilka ay haadihi tani aayaatu lkitaabi kitaabka aayadihiisii weeye idaafadan ilen aayaat iyo alkitaab mudaaf iyo mudaafu ilayhi bay isu yihiin idaafadani bimacnaa min weeye oo markaa waxaad tidhaahdaa tilka ay haadihi tani aayaatun waa aayado aayadahaasoo min alkitaabi kitaabka ilaahay ka mida ah, ama min alkitaabi ah wa qur'aan qur'aan aayadihiisii weeye amba qur'aanka aayado ka mida weeye wa aayaatun wa qur'aanin wa aayaatu qur'aan qur'aan mid la akhriyo aayadihii weeye qur'aankaasoo mubiin cad oo bayin ah oo waadixa amba caddeeya dadku waxay u baahan yihiin hubama iyo hubama labadaba waa la akriyaa marka imika asalka lafdiga rubba la yidhaahdaa waa xarfuljar weeye xarafka asmaadun buu geli jiray soo maaha markaa maadan marka la raaciyo bay gashaa afcaasha ayuunbay gelaysaa khaasatan waxaana gashaa ficilka maadiga abay ah gashaa laakiin ficilkani maadaama uu yahay ballanqaad ilaahay xaggiisa ka yimi xukunka wax dhacay oo kale ayuu qaatay oo rubba rajulin jaaanii baad odhan kartaa rubba rajulin jaaanii amba rubamaa rajulin jaaanii marka maadani waa kaafa waxay maada u sahashay inay gasho ficilkan allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala markaa taqliil iyo takfiir labadaba way faa'iidaysaa rubadu markaa rubamaa yawaddu rubamaa yawaddu in badan oo badan bay jeclaan amba rubamaa yawaddu in yar bay jeclaan doonaan haddii laydhaa in badan bay jeclaan doonaan tamanni fara badan bay la iman doonaan markay cadaabkan arkaan haddii taqliid la yidhaahdana cadaabka ayaa intuu ka hadbato maaragtay ka tiraba cadaabka ayaa intuu ka batuu ka awood roonaado ayaa ay loobi doonaanba tamanigan rubamaa yawaddu rubamaa in yaroo yar amba in badan oo badan ayay yawaddu tamaniyi doonaan amba ay jeclaan doonaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay low kaanuu muslimiin muslimiin inay ahaadaan lowdani waa masteriya iyada laftigeedu waa masteriya low kaanuu muslimiin muslimiin inay ahaadaan bimacnaa islaamahum bay jeclaan ay kownahum bay tamaniyi doonaan muslimiin macnaa in badan inay islaamaan amba waxay tamaniyi low kaanuu hadday ahaan lahaayeen muslimiin inaanay khasaareen ayay jeclaan lahay marka allowdaa masariyadaa iskaga war islaam inay noqdaan bay tamaniyi lahaayeenay jeclaan lahaayeen markaa ma kaafir kasta marka naftu ka baxaysaa mise waa marka naarta loo bandhigo labada qowlba way jiraan daar ka tag nebi muxammadow hum kuwaa iskaga tag ficilkan isagoo maadi waxaa la arkaa un amar iyo ku kuwa ah lugada carbeed makhluumaadiga iyo inta badan tarakaa la isticmaalaa isagoo soo aroorina waa jira daarka taghum kuwan iskaga tag baa layidhi subxaanahu watacaala ya'kulu ha iska cunaan oo bal waxay cunayaan baa cunaan adduunyadoodana iskaga mashquulaan wayatamatacuu ha raaxaysaane iska dhaaf baa ilaahay subxaanahu watacaala wayulhihim hayadidiiha mashquuliye eh iskaga tag alamal yididiiladu labada haa-ood oo yulhihim aada hore ficilka iskala socotaa dambena mafcuul weeye yaakulu ha cunaana iska wayatamatacu waa intaan la farin baa lee rasul ha iska raaxaysaan wayulhihim ha mashquuliyo alamal yacnaa yididiiladu ha e iska daabaa ilaahay subxaana watacaala ka fogo fa yaclamuun mar dambe amba ar dambe ay ogaan doonaa waxa gaadha fasawfa yaclamuun mar dambe ay ogaan doonaan allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qarya ay qaryatan nintaasi mafcuulkay sila ku tahay wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qarya ay qaryatan magaalo maanaan halaagin ambada qole maanaan halaagin ilaa walxaal lahaa ayadoo u sugnaaday mooyaane ilaa walahaa xaal uu u sugnaaday mooyaane maanaan halaagin qaryadaasi kitaab qoraal uu u sugnaaday kitaabkaasoo macluum la yaqaano macnaa markaanu xujada ku oogna ayuun baanu halaagin ilaa walahaa xaalu u sugnaaday mooyaane kitaabu u sugnaaday macluum la yaqaan markaa jumlada waynu xaalayna culimada qaar sifo ka dhigaana way jiraani waxaa la qadarayaa waxay sifo u tahay qaryadan mooye mid la qadarayo oo macnaa waxaad tidhaahdaa wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qarya qolo maanaan halaagin qaryadaasoo min alquraa saas oranaysaa min alquraa magaalooyinka ka mid mida ah, ilaa qariya saadhe markaa ilaa qaryatan qarya mooyaane qaryadaasoo ka sitay markaa qaryadaasoo amba magaaladaasoo walahaa uu u sugnaaday aba sifayso kitaab kitaabuu u sugnaaday kitaabkaasoo macluum la yaqaano oo bimacnaa ajashoodu markay gaadhay halaagoodu soo dhowaaday ayuun baanu ku halaagnay baa ilaahay subxaanahu watacaala maa tasbiqu kama hor dhacdo min ummatin ay ummatun nintan dambena faacilkaa lagu siyaabiyo kii hore mafcuulka ahayde maa tasbiqu kama hormarto min umma ay ummatun ummadi kama hor dhacdo ajalahaa xilligeeda amba muddadeeda ma weydaarato wamaa yasta'khiruun dibna ugama dhacaan ilaahay xilliguu u taray uun halaagsanaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii mushrikiinta ah ilaahay madaxadaygooda iyo gaalnimadoodu ka warramayaay yaa ayuha aladii midkaagan nusila lagu soo dejiyey calayhi korkiisa addikru waa istihzaabay sidan u leeyihin wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha aladii kaagan nusila lagu soo dejiyey calayhi korkiisa addikru ay alqur'aan kaagan qur'aanka lagu soo dejiyey amba waxyiga lagu soo dejiyayow innaka adigu lamajnuun mid waalan baa tahay buda lamajnuun mid la waalay baa tahay markaad waalan markaad noogu yeedhayso inaanu adiga ku raacno oanu ilaahay qaybkii caabudno lawma ay halla waa taxdiidiya xarafkan low la yidhaahdo laana waa la raaciyaa maadana waa la raaciyaa lowma iyo lowla laakiin halla inta badan hallaada unbaa la raaciyaayo lacda lama raaciyo lowma ay halla maxaad ta'tiinaa aada noogu keeni weyday bilmalaa'ika malaa'ig maxaad ula iman weyday oodma noogu keeni weyday in kunta haddii aad ahaatay min asaabiqiina kuwa runta sheegaaya wal malaa'igtan lowma ay hallaa maxaad ta'tiinaa aad ula iman weyday amba aad noogula iman weyday bilmalaa'ika malaa'ig maxaad ula iman weyday ood noogu keeni weyday in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya mid ka mid ah fa'ti bihaa bal malaa'igtan sheen allah wuxuu idhi subxaanahu wa maa nunazilu ma soo dejinno almalaa'ikata malaa'igta maba soo dejinno ilaa bilxaq xaq inaan ku soo dejinno mooyaane macnaa birisaalati walcadaab bay culimmadu ku fasireen ilaa insaana soo dejin mooyaane soo dejintaasoo bilxaq xaq ku maran amba ku laran amba ku dheehan macnaa xaqa waxaada loo sheegaa bay leeyihiin birisaalati waalcadaab labadaasuun baanu ku soo dejinnaa markay duul kufriyaan wamaa kaanuu may ahaanin baa alla yihi subxaana watacaala wamaa kaanuu may ahaadeen idan haddii aanu soo dejin lahayn tawiintu ciwad bay jumladii ka tahay wamaa kaanuu may ahaadeen idan haddii aanu soo dejinno mundariin kuwa loo kaadiyo mundariina kuwa la sugo may ahaadeen halaaga ayaanu ugu dhaqsan lahayn innaa annagu naxnu annaga markaa ta'tiidun weeye nazalnaa annaga ayaa soo dejinnay addikra ay alqur'aana waxyigan diksaatan annaga ayaa soo dejinay anba soo daadajinnay wa innaa annaguna lahu ay lihaada dikri dikrigan amba waxyigan aanu soo dejinnay laxaafidoon kuwii ilaalin baanu nahay oo waxaanu ka ilaalin doonaa takyiir maadoorin iyo bedelid la bedelo markaa qur'aanka dikrigani halkan qur-aanka weeye allah wuxuuhi subxaana wa tacaala annagaa ilaalinaynaa oo kitaabkanay mudan maayo waxay muteen kutubtii ayaga ka horreeyey waayo farqiga udhexeeya kitaabkan iyo kutubtii ka horraysa waxay ahayd xisiga kutubtii hore ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u xil saaray culimadoodii dabadeedna culimmadu markay leexdeen iyagaaba qaarkood taxriifka iyo tabdiilka ku sameeyey amaa kitaabkan ilaalintiisa ilaahay isaga ayaa damaano qaaday markaa farqiga u dhaxeeya ay ku kala duwan yihiin kutubtan kitaabkan iyo kutubtii ka horaysay sidaas ayay noqonaysaa allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa sabirsiinaya oo u sheegaya arrintani inay ahayd mid dhici jirtay oo rusushii ilaahay ay wada mareen wallaahi laqad arsalnaa waxaanu diray min qablika horkaa nebi muxammed oo waxaanu diray rusulaa qadar rusulaa rusul baanu diray fii shiyaci alawaliin kuwii hore kooxahoodii baanu u diray ashiyacu waa jamcu shiica waa lumam walaqad arsalnaa waxaanu diray min qablika hortaa nebi muxamedow waxaanu diray rusulaa rasuulle ayaanu diray rasuulladaasoo fii shiyaci alawaliin kuwii hore kooxahoodii ka mid ah ayaanu u diray macnaha ummadii hore ayaanu u diray wamaa ya'tiihim uma imanin ficilka sidii macno maadi iskaga laqdee wamaa ya'tiihim uma imanin min rasuul ay rasuulun ninkana faaxilka min rasuul ay rasuulun rasuul uma imanin istikraaq bay faa'iidaynaysaayoo ninka markaynu leenahay waa sila amba waa saa'ida waa min xagga icaabta weeye ama xagga macnaha xarafkani ma macno laha istiqraaq bay faa'iidaynaysaa ee rusushii ilaahay oo dhan badkan ayaa qabsatay weeye min rasuul macnaa rasuulu maanaan dirin ilaase haddii aanu diray kaanuu waxay ahaayeen ummadihii bihi ay bihaada haada arasuul rasuulka aanu u diray yastahzi-uun kuwii ku deeldheela bay ahaayeen istihzaagan iyo kursiganina dee waa kufri iyo gaalnima ayuunbuu ku riday kadaalika sidaanu kuwa u gelinay quluubtooda kufriga iyo gaalnimada kufriga halkee laga fahmaya istihzaagan weeye kadaalika sidaanu quluubtooda kufri aanu u gelinay ayaanu nasluku u gelin doonaa hu gaalnimada iyo kufriga fii quluubi lmujrimiin kuwan mujrimiinta ah qalbiyadoodana sidaasi ayaanu u gelin doonaa baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala kufri yacni ashirki weeye marka istisaaga iyo takdiibka ay la yimaadeen laa yuminuun ma rumayn doonaan bihi raab malajumlada laa yuuminuuna ma rumayn doonaan bihi ay bi hada alkitaab ma rumayn doonaan ba alla yidhi subxaanahu watacaala walxaal baanay rumayn doonin qad khalat ay tagtay sunnatu lwaliin kuwii hore wuxuu alle kula dhaqmay sunna waxaa loo jeedaa wixii ilaahay caado u ahaayo ilaahay subxaanahu watacaala uu kula dhaqmay rusushiisa iyo kuwii ku kufriyeyba ee alla uu badbaadiyey ambiyadiisa iyo atbaacdooda halaagayna kuwii kale waqad khalat way tagtay sunnatu alawaliina kuwii hore caadadoodu macnaa wuxuu alla kula dhaqmay baa tegey oo ah inuu awliyadiisana u gargaaro kuwa ku kufriyeyna uu halaago nimankan low maa ta'tiinaa soo may odhanin walow fataxnaa jawaabtoodii baa tana walow fataxnaa haddii aanu ku furi lahayn calayhim korkooda haddaanu u furi lahayn baaba albaab haddii aanu uga furi lahayn min asamaa samada xaggeeda haddii aanu albaab uga furi lahayn oo fadalluu ay ahaan lahaayeen fiihi albaabkaasi yacarujuuna kuwii kora ee fanta ee samada ka gala hee laqaaluu waxay odhan lahaayeen innamaa sukkirat waa la sikhraamiyey amba waxaa la dawafiyey absaarunaa araggayagii ayaa la wareeriyey markaa fadalluu faaciltaa waxaynu ka dhignay inay qoomka yihiin mufasiriinta qaarkood baa malaa'igta ka dhigaya oo iyagaa dalbadayo yidhi malaa'ig maa la soo dejiyo allah wuxuu leeya walow fataxnaa haddaanu furi lahayn calayhim kuwana kufriyey korkooda haddii aanu ku furi lahayn asbaaba albaab min asamaa samada xaggeeda haddii aanu ka furi lahayn oo fadalluu ay ahaan lahayd malaa'igtu malaa'igtay dalbanayeen fadalluu ay ahaan lahayd malaa'igtu fiihaa baabkaasi yacrujuuna kuwii kora iyaguna ay arki lahaayeen malaa'igtiioo fuulaysa laqaaluu waxay odhan lahaayeen innamaa sukirat waxaa la sikhraamiyey amba la dawakiyey amba la xidhay absaaruna bal ee shabaddaa sikradoo keliya maahee naxnu annagu qowm duun ayaanu nahay masxuuruun la sikray sidaasi ayay odhan lahaayeen ba alla yidhi subxaanahu watacaala arrinku kaba sii fog bay yidhahay walaqad jacalnaa wallahi laqad jacalnaa waxaanu yeellay fi samaa samada dhexdeeda waxaanu yeellay buruuja xiddigo amba buruuja guryo ay xidigahaasi degaan markaa buruuj waxaa la yidhaahdaa alkawaakib waa la yidhaahdaa culimadu waxay leeyihiin sawaabix iyo sayaaraad bay u qaybsamaan qaar socda iyo qaar negi culimada qaarkood waxay leeyihiin alburuuj waa guryaha ay degayaan waa manaasin labada tafsiirba qur-aanka waa looga heli karayaa shaahido walow kuntum fii buruujin mushayada buruuj waa guryaha laftigooda waa la yidhahdaa xidigaha laftigoodana waa la yidhaahdaa allah wuxuu yihi walaqad jacalnaa waxaanu yeelnay fi samaa samada waxaanu yeelnay buruuja xidigo wasayannaa waxaanu waanu qurxinay haa samada linnaadiriin kuwa eega ee ku cibro qaata baanu u qurxinay ba alle linnaadiriin kuwa eegaya baanu u qurxinay oo ku cibro qaatoo samada ilaahay siduu u xarbay amba u qurxiyey waynaga aragna intaynu arki karro waxafidnaa waanu ka ilaalinay haa samadii waxaanu ka ilaalinay min kulli shaydaan shaydaan dhammaantii baanu ka ilaalinay shaydaankaasoo rajiim la fogeeyey ay marjuub la fogeeyey oo la firdhiyey aayadda wuxuu u daliishanayaa mufasirka weyn ee shanqiidi raximahullah kitaabkiisa abwaab la yidhaahdo inaanay suurtagal ahayn gaaladu inay dayaxa gaareen waayo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku caddeeyey in dayaxu uu ku jiro samada lidaalika ma gaali karaan waanay leeyihiin wasfiga shaydaannimada oo haddii iyaga lafigoodu ay isku dayaan inay beegsadaan waxa u yaalla uun sawaariikhda ilaahay la dhacayo wa xafidnaahaa min kulli shaydaan shaydaan dhammaantii baanu ka ilaalinay rajiim markaa shaydaanadana waa la wadaa karaayo bini aadamkaba qaar baa ilaahay shayaadiin ku tilmaamay ee kuwa kufaartaana shayaadiin ka daran baan ma garanayno ilaa man istarada mid boobay amba xaday assamca ay almasmuuca dheh ilaa man istarada mid soo xaday assamca ay almasmuuca wax la maqlay oo malaa'igtu tabinta su tabinaysay kasoo dhex qaaday oo khadki ku sameeyey assamcana waa almasmuuc waa shay la maqlay oo malaa'igtu ay isu tabiyeen qolaba qole u soo dhiisay weeye oo dabadeed fa atbaca uu raacay fa atbaca uu hareeray hu isagii uu raacay shihaab leeb mubiin cad waa shihaabku waa gantaal shihaab leeb amba fallaari ay raacday amba gantaal uu raacay mubiin cad oo urwadaya waalarda ay wamadadnaa ishtiqaar weeye waxaa lagu nafsiiyey waalarda ay madadnaa waanu fidinay alarda arladii baanu ballaarinay madadnaaha soo celi marka ah madadnaaha arladii waanu fidinay oo waanu kala jiidnay baa ilaahay yidhi wa alqaynaa waxaanu dhignay fiihaa arlada dhexdeeda waxaanu dhignay rawaasiya buuro waa jaru raasiya wa ambatnaa waxaanu ka soo saaray fiihaa arnada dhexdeeda waxaanu ka soo saaray ay calayha min kulli shay shay dhammaantii baanu ka soo saaray shaygaasoo mawsuun la miisaanay oo ilaahay aftiisa qadar ku leh shay aan miisaan lahayn ma jira mawsuun macnaha la miisaamay oo la qadaray baanu soo saaray wajacalnaa waxaanu yeelnay lakum idinka waxaanu idiin yeelnay fiihaa arlada dhexdeeda amba wajacalnaa ay wakhalaqnaa waxaanu abuuray lakum idinka waxaanu idiin abuuray fiihaa arlada dhexdeeda waxaanu idinku abuuray macaayisha nolol waxaad ku noolaataan waa maciishada waxaanu kananaa waa jamcu lmaciisha macaayish waxaad ku noolaataan baanu idiin yeelnay waman duul baanu idiin yeellay waa ugaadha iyo xoolaha waxyaabaha weeye waman qaar baanu idiin yeellay lastum aydaan ahaanin lahu mankaba duulkada biraasiqiina kuwii arsaaqa qaar aydaan idinku arsaaqaynin oo xoola ah oo dawaab kara ah amba addoommo ah amba maaragtay wax la mid a ah, amba kuwa idiin shaqeeya baanu idiin yeelnay duul aydaan idinku arsaaqin wain min shay ay wamaa shayun ninka mubtadaa maarata wain min shayin ay wamaa shayun shayna ma ahaanin shayba waa wax kastoo jira ilaa se hadduu ahaadayba cindanaa annaga agtayada ayuu ku sugan yahay khazaa'inuhu shaygaa khasnadihiisu cindanaa agtayada ayay ku sugan yihiin bimacnaa ayuu ku sugnaaday sida macno faacil buu u dhacaaye khazaa'inuhu shaygaa khasnadihiisu shay kasta jeedadkiisu agtayada ayuu ku sugan yihiin oo annagaa og annagaa weelayna ilaahay saasula ilaalinana wamaa nunazilu ma soo dejinno hushaynaba shaynaba hu shaygaasi amba shaynaba ma soo dejinno ilaa biqadar qadar mooye wax kale kuma soo dejinno qadarkaasoo macluum la yaqaano ilaahay agtiisa ku macluuma shay walba ilaahay siduu doono iyo tirada uu ka doono ayuu in walba ilaahay u soo dejiyaa subxaana waa qadar macluuma weeye wa arsalnaa waxaanu diray alriyaaxa waa dabaylaha ayaanu diray lawaaqixa xaal ay tahay kii riman iyada laftigeedii baaba rimano waa jamcu laaqixa oo dee waxay sitaa daruurihii bay xambaarsan tahay ile qur-aanka ilaahay baa ku sheegay subxaanahu watacaala dabaylahani inay xambaaraan daruuraha sow ma aha idan maadaama ay sidaan sidii ay riman tahay oo kale weeye lawaaqixa iyadoo riman baanu diray weeye taasi waa tafsiir weeye amba lawaaqixa iyadoo riminaysa saruurihii iyo dhirtii ayaanu diray waa laba tafsiir lawaaqixa baanu diray fa anzalnaa waxaanu dejinnay min asamaa samada xaggeeda waxaanu ka soo dejinnay maa biyo ayaanu ka soo dejinnay faasqaynaakumu waanu idin waraabinay hu biyihii faasqaynaakumu biyihii ayaanu idin waraabinay wamaa antum maydaan ahaanin lahu si aanu idin waraabinno bikhaaziniina kuwii kaydiya ee khasnadeeya bikhaaziniin kuwii khasnadeeya maydaan ahaan markaa bikhaaziniina laba macnayow bay leedahay halka aanu ku kaydinnay idinku maydaan dhigin ee annaga ayuunbaa ka soo dejinnay baa allah leeyihi subxaana yukhaaziniina waxaa kaloo ay tahay macnaa xeerashan ay galeen iyo tobagan ay fadhiisteen kuwa ku kaydiya idinku ma tiidin ilaahay baa u sahlay subxaanau watacaala halkaa inay ku kaydsamaan wa innaa annagu lanaxnu nuxyi mubtada ka dhiga haddaad doonto haddii kale ku taasiidi damiiru lfasli ma aha waayo damiiru fasliga haddaad maqasho laba ismi un buu dhex dhacaaye maaragtay cilkaba daba yimaado sida xooga badan wa inaa annagu lanaxnu annagunba markaa markii waa kuwa taakiid maaragtay nuxyi amba lanaxnu annagu mubtada ka dhigo nuxyi waanu noolaynaa kuwaanu doonno noolayntooda wa numiit waananu dilnaa wanaxnu annagunba alwaarisuuna kuwii wax dhaxla ah bimacnaa waarisu waa mid haray weeye alwaarisuun allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala walaqad calimnaa wallahi laqad calimnaa waanu ogsoonnahay almustaqdimiin kuwa hore u baxay ee dhintay waa kuwa geeridoodu ay horaysay waanu ognahay ba alla yidhi subxaanahu watacaala ee minkum idinka idinka mid ah walaqad calimnaa waananu ogsoonnahay almustakfiriina kuwa dib u dhacay ee bimacnaa weli iyagu nool marka almustaqdimiin iyo almustakfiriin labadaniba culimmadu waxay ku fasireen sida ibn jariir atabari raximahu allahu tacaala uu raashaxayo mustaqdimiintu waa cid kastoo dhimatay nebiyullaahi aadam laga soo bilaabo almustakfiriinana waa mid kasta oo nool imika anbaba noolaan doonaa ilaa qiyaamuhu ka dhacayo waase sida uu daadiga ibnu jariir adabari raximah ullah culimada qaarkood waana ogsoonnahay kuwa hore safka ugu soo baxa walaqad calimnaa waananu ogsoonnahay almusta'khiriin kuwa dib isu dhiga ee safafka salaada dib isu reeba iyagana waa lagu fasiray inkasta oo riwaayadda asxaabu sunanku ay wariyeen ee ku soo aroortay sidaasi ay ku jirto nakaaro aad u daran oo shadiid ahi allah wuxu uhi subxaanahu watacaala waina rabbaka rabbigaagu nebi muxammadow huwa yaxshuruhum ilaahay baa ururin doona oo kulmin doona inahu alle xakiim oo allaha aan qaldamin weeye xukun iyo xikmadba iska leh caliim waana allaha cilmiga badan leh weeye subxaana wallaahi laqad khalaqnaa waxaanu abuuray ayuu alla leeyahy alinsaana insaanka dadka waxaanu ka abuuray min salsaal dhooba sanqanaysa ayaanu ka abuuray wallaahi laqad khalaqnaa waxaanu ka abuuray alinsaana dadka waxaanu ka abuuray bimacnaa aadam weeye min salsaal dhooba sanqanaysa lahaa salsala dhoobadu markay qallashaa dad jiriso tagayacma odhanaysaa min salsaalin baanu ka abuuray dhoobo xaggeed dhoobadaasoo min xama in madow amba min xama in madow dhoobadaas xamahaasoo masnuun la dooriyey masnuun amba uray oo doorsoomay oo mutakayir ah huntin waa dhooba isbedesho weye min xama madow min xama'in ah masnuun oo la dooriyey wاljanna ay wakhalaqnaa waxaanu ka abuuray aljanna jinka aabbihii weeye aljan jinka aabbihiina wakhalaqnaahu waanu abuuray min qablu aadam hortii min qablu aadam hortii waxaanu ka abuuray min naari samuum naar dusta asamuumku waa jamcu masaamul jasadkay gelaysaa masaamul jasadka waxaa la idkeena inta ayada daldaloola aynu ka bididno ayaa la yidhaahdaa marka naartani labaafay leedahay markaa way dusaysaa min naari samuum mid dusta cadaab dusa naartii baanu ka abuuray baa la dusa oo jirka dhexdiisa gala min naari samuum naar dusta oo daldaloolada jirka ka baxda baanu ka abuuray wadkur xus id idwaagii qaala uu yidhi qaaladaasi aayaddan min aayaati sifaat bay noqonaysaa oo ilaahay inuu kalaam leeyahay bay daliilu tahay oo id waagii qaala wuu yidhi rabbi inuu qahabma ayaad garanaysaa markuu doonana uu hadlo marka adigu horannin ilaahay ma hadlo oo kale waa cibaara can nafsihi waa qadiradle leexsan weeye ilaahay ha hanuuniyo cidda sidaa u qabta inaanu ilaahay hadal watur xusnabiow id waagii qaala uu yidhi rabbuka rabbigaagu uu yidhi lilmalaa'ika malaa'igta uu ku yidhi inii anigu khaaliq kii abuuri baan ahay waa khabarkii innada inii anigu khaaliqun kii abuuri baan ahay basharaa qof min salsaal tooba sankaraysa xaggeeda ayaan ka abuuri doonaa oo min xama-in ah taholen intidaalka ayaynu ka dhignay tanna iskaga bayaani oo min xama-in tooba madow ah masnuun oo la dooriyey la dhalarogay oo macnaa isbedeshay oo doorsoontay oo la uriyey faidaa sawaytu markaan dhammeeyo faidaa sawaytu markaan dhammeeyo hu basharkaasi qofkaasi markaan dhammeeyo oo wanafaktu aan ku afuufo amba geliyo fiihi isaga min ruuxii arwaaxahayga abuuray mid ka mida ah. idaafadani waa litashriif min ruuxii arwaaxda aan abuuray mid ka mida aan geliyo faqacuu u dhaca faqacuu daata lahu ay lihaada albashar qofka aan abuuri doono u daata saajidiin xaalaa kawnikum saajidiin xaalaatihin kuwii sujuudsan fasajada way sujuudeen almalaa'ika malaa'igtu way sujuuday kulluhum dhammaantoodba ajmacuun waa lasii adkeeyey siday sanday yihiinba way sujuudeen ilaa laakine isna waa munqadic waayo ibliis malaa'igta kamuu mid ahayn kaana min aljin ilaahay baa qur-aanka ku caddeeyey jin ayuunbuu ka mid ahaa laakiin goobtan wuu joogay marka iyaga ayuunbuu iska baxay ilaa laakine ibliisa ibliis abaa waa uu diiday an yakuuna inuu noqdo amba ahaado maca asaajidiina kuwa sujuuday macooda inuu noqdo waa uu diiday qaala tacaalaa rabbi markaa wuxuu yidhi yaa ibliisu ibliisow maa laka ay maa manacaka haddaynu suuratu saad aayadda ku fasirro maa laka ay maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa takuun markaa laadu silay noqonaysaa hal meesha waxaa jira iminka an iyo laa nuunkii iyo laamka isku jiraan qaala wuxuu alla yidhi yaa ibliisu ibliisow maa laka maxaa kuu diiday ay maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa takuuna ay an takuuna inaad ahaato maca saajidiina kuwa sujuuday macooda marka laadana silo ayaynu ka dhignay haddaynu sideena u dayno maada waa istifhaamu ibtidaa'iye ah laka jaara majruurkuna waa khabarkii waxa uu macnaheedu noqonayaa maa maxayba laka adiga kuu sugnaaday maxay ayaa kuugu sugnaaday ay ayu qaradin laka ujeeddadee ayaa adiga kuugu sugnaatay allaa takuuna fii qadar markaa fii allaa takuuna inaanad ahaanin maca zaajidiina kuwa sujuudaya anlaa takun ti anlaa takuuna inaanad ahaanin maca zaajidiina kuwa sujuudaya macooda maxaa kuugu sugnaaday maxaad heshay oo aad leedahay qaala wuxuu yidhi markaa qaala tacaala xaashiyan can ibliisa qaala ibliisu ibliis waxa uu yihi lam akun maan ahaanin liasjudakii u sujud sujuuda libashar qof mid u sujuudaya anigu maan ahaanin qofkaasoo khalaqta aad abuurtay hu isaga aad ka abuurtay min salsaal rooba sankaraysa aad ka abuurtay oo min xama-in rooba madow ah masnuun oo la dooriyey ana khayru minhu khalaqtanii min naarin oo khalaqtahu min tiin anigaa ka wanaagsan waa cunsuri ma ogta waa cunsuri marka anigaa ka wanaagsan buu leeyahy qaala tacaala rabbi waxa uu yihi fakruj bax minha min asamaa aw min aljanna amba halkaa la joogay ilaahay ka bax buu yihi subxaana watacaala fakruj bax minhaa min asamaai ka bax fa inaka adigu rajiim mid la fogeeyey baa tahaye wa ina calayka korkaagana waxaa ahaatay waa khabarkii inada oo muqadar ah waxaan ujeedaa muqadam ah allacnatana waa ismigii inada oo mu'akhar ah way iska dhacdaa ismigu markuu khabarku saaraa majruuran basarafku noqo noqdo ismigu waa iska sababtoa wa ina calayka korkaaga ayay ahaatay sidaa dheh waa khabar in laydheh wa ina calayka korkaaga ayay ku sugnaa ayuu ahaatay allacna nacdali ay wa ina allacnata calayka lacnad baa korkaaga noqotay ilaa yawmi ddiini abaalmarinta yoobkeeda addiin waa aljaza ilaa yawmi ddiini abaal ilaa abaalmarinta yoomkeeda macdal baa ku saaran tu kalena way la sii xidhiidhi doontaa weeye qaala markaa wuxuu yidhi ibliis rabbi rabbigayow xataa ilaahay buu bareeya ibliis huwa yacrifu minka ayuha suufi almunxarifu daal wuxuu ibliis laftiisaa garanayaa ka waxbaajiya ee cibriga bixiya inuu alla yahay xataa ibliisku cid kale ma baryin ilaahay buu baryayaa qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow rabbigayow buu leeyi ha abuuro kale ma sheegan rabbi rabbigayow fa andirnii ilaahayow ii kaadi buu yidhi oo haydinin ilaa yawmi yubcathuun ilaa maalinta laga soo saari doono haydinin yaanan dhimanin baa buu leeyahay ilaa yawmi yubcathuun ilaa maalinta laga soo saari doono ilaahayow haydinin markaa alla wuxuu ihi qaala rabbi wuxuu idhi fa inaka adigu min almundariin kuwa loo kaadiyey keligaa maaha ka mid baa tahay ilaa yawmi alwaqti waqti yoomkii loo kaadiyey yoomkaasi waktigaasoo almacluum amba yoomkaasoo almacluumi la yaqaan wa ilaa nafkada hore ayuu noolaanayaa nafkada lagu dhimanayo ayuu noolaanayaa marka suurta hore la dhinto taasuu ku baxayaa isaguba ku dhiman doonaa marka isagu wuxuu doonaya nafkatulbacsiga inaanu dhimashaba haleelina marka lasoo saarana u fee kaga qabto geeridahaanay soo bahin mugti marka ilaahay baa ka diiday fa inaka adigu min almundariin ilaa yawmi alwaqti wakti yoomkii ayaad maaragtay ahaan doontaa kuwa loo kaadiya almacluum qaala markaa wuxuu yidhi rabbi badal bay dhaamaa ka silan uu dhaamaa weeye awowgayo kaleso ma dhaamo <laughs> qaala wuxuu yidhi rabbi halkanoo kaleu ku dhaamaatee waayo rabbi sharigii buu baraya wax kale wuxuu xaqiiqada oga ilaahay mooy cid inaanay jirin ilaahay aan ibliis lagu qaadaan qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow buu yidhi bimaa agawaytani ay bisababi igwaa'ika qaala sababiyaynu ka dhigi doonaa maadana masariya bimaa agawaytani baadiyaynta aad i daraaddeed wallaahi baan ku dhaartay amba adiga ayaan kugu dhaartay la usayinanna waxaan u qurxin doonaa oo aan u qurxin doonaa lahum ayaga fil ardi baan u qurxin bimaa ahwaysanii baadiyaynta aad i baadiyaysay daraaddeed ay bisababi ikhwaayka iyaya culimada qaarkoodna baadiyeynta lafteedaabay dhaatiba ka dhigeen baadilqasami la usayinanna waxaan u qurxin doonaa ayaan u qurxin lahum ayaga fil ardi baan u qurxin arlada siduu ugu qurxinaya waa durriyadda aadam u dhali doono waxaan ugu qurxinayaa macaasi buu leeyahay arlada ayaan jeclaysiinaya dhulka waxay jecel yihiin baan ka dhigaya hootaa kuwada karaamo seegtay waa iminkay ku waasheen wala ughwiyanna waan lumin doonaa oo waan lumin doonaa hum ayaga ajmaciina siday u dhan yihiinba waan lumin han weyna ilaa cibaadaka mooyaane kuwaasuu ka soo reebay ilaa cibaadaka addoommadaada ilaa cibaadaka addoommadooda mooyaane minhum ayaga ka mid a addoommadaada almukhlasiin haddii laamka sidaa loo kordhamo ismafcuul weeye almukhlasiina la dooray ee ilaahay subxaanahu watacaala addoommo caabuda inay u noqdaan loo xulay kuwa mooyaane intooda kale waa lumin doonaa weeye amaba ma lumin karo ilaa laakiin isnaadaad munqadac ka dhigto qaala tacaala rabbi waxa uu yidhi haadaa kaasi bimacnaa waa marjica noqodka allana noqon doono haadaa kaasi amba inaanad addoommadayda duustan mukhlasiinta ah amba noqodka aad xaggayga u soo noqon doontaan siraab waa dariiq calaya kortayga ahaaday weeye waa dariiq aan fulin doono weeye dariiqaasoo mustaqiim toosan siraabka ka sifaynaysa haadaa kani macnaa marjiciina iyo noqodkiinu inuu xaggayga noqdo siraabun waa dariiq amba waa daw calaya kortayga ah dariiqaasoo mustaqiim toosan macnaa marjiciina iyo abaalmarintiinu aniga ayuunbay soo maraysaa culimada qaarkood waxay leeyihin waa dariiqu lxaq amba dariiq kastoo xaqi ilaahay xaggiisa ayuunbu u noqonayaayo marjiceedu waa ila allahi tacaala waa sida cala allahi qasdu sabiil oo kale allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala ina cibaadii addoomadaydana laysa laka adiga kuma ahaanin calayhim ayaga dushooda sulbaan awood aad ku duursatood ku muquunisaa adiga kuma ahaanin ilaa man itabacaka ilaa laakine man itabacaka ka ku raaca oo min alghaawiina kuwa lunsan ah kaa isaga awood baad korkiisa ku yeelan doontaa markaa istinacni munqadica inoogu daa ilaa laakine man itabacaka ka ku raacay oo min alghaawiina ah waan ciqaabi wa ina jahannama jahannamana lamawciduhum barbada gobarta lamawciduhum ballankiina weeye goobta ballanka idin wada ee ku lamawciduhum weeye ballankiina iyada ayaa ah goobta laydinku kulmin doono waa mawcidu jamiici man itabaca ridays mawciduhum iyada ah ballankiina amba barkulankiinaba ajmaciina dhammaanteed dhammaantiinba lahaa waxay leedahay jahannamadani sabcatu abwaab albaabo toddoba a leedahay amaba dabacyo toddoba aba ayay leedahay likulli baabin baab waliba albaab walba waxaa u sugnaaday waa khabar muqadame eh, likulli baabin albaab walba waxaa u sugnaaday minhum xaal oo ayaga ka mid yahay juzun qayb waayo minhum tani jusuntan bay sifa u ahayd markay ka hor dhacdo khabar bay noqotaa sifadu waxay noqotaa xaalan oo lahaa oo bal sidan leh likulli baab albaab walba waxa u sugnaaday juz-un qayb baa u sugnaatay qaybtaasoo minhum ayaa ka mid a ah. marka xaalaha darrid minhum xaal uu ayaga ka mid yahay juz-un qayb baa albaabkaa u sugnaaday waa mubtadiyo muakara qaybtaasoo maqsuum la qaybiyey oo albaabkaa loo saray marka abwaal wal ay leedahay bahashani iyo darakaadka ay leedahay halkaasay geli doonaano qaar waxay ka geli doonaan jahannamadan qaar labaabay ka geli qaar xubabay ka geli qaar saciiray ka geli qaar baqaray ka gelayaan qaar jaxiimay ka gelayaan qaar haawiyabay ka gelayaan sidaasay meesha ugu midmi doonaan weeye qayb u go-an bay iska leedahay sidii baabu rayaanba fakamu ay uga gelayaan saa'inuunta ahi allah wuxu uhi subxaana watacaala ina almuttaqiina kuwa muttaqiintii fii jannaatin bay ku sugnaadeen iyo wacuyuun waa jamci bayna tarkiibi wa tarhiib sahiib baa intii hore aynu kusoo jirray imikana tardiib fii jannaatin bay ku sugnaadeen iyo wacuyuun waxa lagu odhan doonaa udkuluu gala haa jannadan gala bisalaam ay bisalaamatin be badbaado ku gala aaminiina calaa kawnikum aaminiin xaalaad ka aamintihiin casi dhammaanteed wanazacnaa waanu ka saaray wanazacnaa waanu ka saaray maa wixii baanu ka saaray fii suduurihim laabahooda ku jiray fii suduurihim laabahooda ku jiray oo min zillin xifdi ah nacays ah ilaa ma noolid halkan intay dadka muslimiinta ay wax kuugu jiraan amba cidaad wax ugu hayso inaha musiiba wa min annaar waa gudaro ma ogtahay min zill xifdi oo nacays ma seexanaysid ma ogtahay ikhwaana xaala marka meeshu inay muran iyo nacayb ay beesho waa min sifaati ahlijanna weeye ikhwaana calaa surur sariira korkood xaal ay ku sugnaadeen ba alla leeyahay ikhwaana xaalayinsi xaale calaa surur sariira korkood xaal ay ku sugnaadeen mutaqaabiliin xaalayin kuwa iswada qaabilsan in aan iska soo horjeedin oo aan isadaba jeedinin laa yamasu ma taaban doono hum ayaga fiihaa jannada dhexdeeda kuma taaban doono nasab jaal wamaa hum mana aha manay ahaanin maadaa manaad macna camalin laysa ah weeye wamaa hum manay ahaanin minhaa jannada xaggeeda bimukrajiina kuwii laga saari doono waa ism mafcuul weeye bimukrajiin kuwa laga saari doono wa anasu laaya bay culimadu yidhahdaan kutusaysaa inay ku warayaan nabi u sheeg nebi muxammedow cibaadii addoommadayda u sheeg annii anigu ana algafuuru inaanahay ana algafuur waa damiiru fasli bauka ana algafuuru ka dembi dhaafista badan inaan ahay alraxiim ee naxariista badan leh wanabbi uga waran hum ayaga can dayfi ibraahiima ibraahim martidiisii adba wa ana cadaabii wanabbi uga waran ana cadaabii cadaabkayguna huwa alcadaabu inuu yahay kuu darada taalla baleeg waa damiiru fasli markaasaa la macrifeeye khabarkiina alcadaabu inuu yahay alaliim almuqlim wax xanuujiya walle ninkii gala ayuunbaa garan doona ma og tahay uga waran xeel cibaaradaasi wanabbi uga waran hum ayaga can dayfi ibraahim ibraahim martidiisii uga waran addayf haddaad maqasho ereygan luqada carabiga mid keliya iyo jamaca intaba waa la yidhahda dayf rag balda badan iyo kuwa yarba waa la odhan doonaa id waktigiina id waktigiina ay marsiiyeen amba id waktigii uga id waktigiina ay marsiiyeen amba cudkur xus id waagii xus ay u soo galeen calayhi calaa ibraahiima ay usoo galeen oo faqaaluu ay yidhaahdeen salaama ay nusallimu calayka salaama waanu ku salaamayna nusallimu calayka salaama tacaala wuxuu i argagax dabadeed iyo markay cuntadii cuni waayeen qisada waa la gaadiyey halkane inaa anagu wajiluun kuwa ka baqaya baanu nahay minkum idinka inaa anagu minkum xaggi inaa wajiluun inaa wajiluun waa khabarkii halkaasi kuwa ka baqaya baanu nahay minkum qaaluu waxay yidhahdeen waa markii cuntadii cuni waayeen buu arrintan u sheegay qaaluu waxay yidhahdeen laa tawjal ha baqan inaa anagu nubashiruka waxaanu kugu bishaaraynaynaa bigulaam inan baanu kugu bishaaraynaynaa caliim cilmi badan nabiyullaahi isxaaq weeye qaala wuxuu yihi abashartumuuni ma waxaad ii miyaad ii bishaaraynaysaan calaa an masaniya iyadoo uu ii taabtay maca an masaniya calaa dani bimacnaa maca weeye calaa an masaniya iyadoo uu ii taabtay alkibaru gabow miyaad ii bishaaraynaysaano oday gabowey baad leedihiin waxbaa dhali fabima maxaa tubashiruun aad igu bishaaraynaysaan wardadeedba ma ihiyo dee meesha malaha dee hawda baaban iska ahayn qaaluu waxay yidhaahdeen basharnaaka waxaanu kugu bishaaraynaynaa bilxaq kun haan waa tabtaanu kuu sheegaynaa ee falaa takun ha noqon min alqaanidiin kuwa quustay oday o dhaniba ayaanu quusanay min alqaanidiin qaala wuxuu yihi waman yaqnadu ey wamaa yaqnadu mantani waa istifhaam weeye imlaadaasi hadday dhacdo bimacnaa nafyi bay noqotaa baynu soo sheegnay qaala wuxuu yihi waman yaqnadu ey wamaa yaqnadu kama quusto min raxmati rabbihi rabbigii raxmadiisa kama quustaan ila adaalluun kuwa lunsan mooye cid kale kama quusato asbaabihii oo tirin baa ilahay qaala wuxuu yihi marka ibraahim famaa maxay buu yahay khadbukum arrinkiinu khadbukum arrinkiinu muxuu yahay ayuha almursaluuna kuwan la diray ee rususha ahow ergayna yahin buu gartay qaaluu waxay idhaahdeen ina annaga ursilnaa waxaa naloo soo diray ilaa qowm fala ayaa naloo diray mujrimiina dembiilayaal ah baa naloo diro dembifalayaal ah ilaa laakine isnaa muqadax ka dhigin iyagu mujrimiin may ahayne ilaa laakine aala luud luud ehelkiisa inaa anagu lamunaju waa ismu faacil weeye lamunaju kuwii badbaadin baanu nahay hum ayaga waanu badbaadin doonaa ajmaciina dhammaantoodba ila imra'atahu istina ila imra'atahu haweenaydiisa mooyaane qadarnaa waxaanu qadaray amba waxaanu ogaanay macnaha ficilkaa kalaamu wataaba culimada qaar yidhaahdeene inahaa ayadu la min alhaabiriina kuwa ku hadhaya cadaabka mid ka mida inay tahay haabiriin ay albaain alhaabir waxaa la yidhaha wax tegey shayga baaqigana waa la yidhaha ma ogta falamaa markay u yimaadeen markaa ka tegay ibraahim falamaa jaaa markay u yimaadeen ala lob luud aalkiisii markay u yimaadeen iyo isagaba aasu ayuu ku jiraaye almursaluun kuwii lasoo soo diray ee malaa'igta ah markay u yimaadeen qaala wuxuu yidhi innakum idinku qowm dul baa baatihi munkaruuna aanaan garanayn aan la garanaynin weyn war waxaad arkaysaa ambiyadii ilaahay xataa inaanay saybka waxba ka garanayn qof hor taagan baanay garanaynin ma og tahay haye adiguna balaayo iyo baas baa wax maqale wax weydiisaa qaaluu waxay yidhaahdeen falaji'naaka waxaanu kuula nimi bimaa kii cadaabkii baanu la nimi falaji'naaka waxaanu kuula nimi waad na garan doontaaye bimaa mid baanu kuula nimi cadaabtaanu ay ahaayeen yamtaruuna kuwii ka shakiya fiihi macnaa cadaabkii ka shakisanaan jireen baanu kuula nimi bimaa kii baanu la nimi kaanuu ay ahaayeen yamtaruuna fiih waataynaaka waxaanu kula nimi waataynaaka waxaanu kula nimi bilxaq ayaanu kula nimi dhab wa inaa anaguna la saadiquun ee fa asri guura geli biahlika ehelkaaga guura geli fa asri la guura gal biahlika reerkaaga biqadcin qayb minan layli habeenka ka mid a oo wattabic soco adbaarahum ayaga dabadooda soco waa hadigii ambiyada ilaahay sidaasay iska ahaayeeno rasuulka ilaahay bilaad markuu baxayo ka daciifka ah iyo ka gaadiidka beeraha iyo sidaas uga warayn jiray walaa yaltafit yaanu soo eegin yaanu soo daymoon walaa yaltafit yaanu soo milicsan axad qofna axadkaasoo minkum idinka idinka midi yaanu kuwaa soo eegin wamdur tagac xaysu tu'maruun halka laydin farayo xaysu tu'maruun halka laydin amrayo raacayo waqadaynaa waxaanu u waxyoonnay ilayhi e ilaa luud waxaanu u waxyoonnay daalika almra daalika kaas ayaanu alamra ah maxay ah huwa amba waxaynaa waxaanu u waxyoonnay ka bedel ana daabira haaulaa'i kuwanka u dambeeyaa maqbuuc kii la goyn doono wey ka u dambeeyaa maqbuuc kii la jari weeye musbixiin calىa kwnihim musbixiin xaal ay idinku waa berisanaya waktu sabax ay daakhiliina fi subxi ilan ballanka ahaa ina mawcidahum asubxu alaysa subxu biqariib xilligii ku habsanaysa wa waxaa yimi ahlulmadiinati war ninkii luud xufar baa u yimi bay yidhaahdeeno gad baa soo gaadhay balaayadina waa kuwan wardoon bay lahaayeen xillan ma ogtahay wax xille oo qurun lahaayeen wajaaa waxaa yimi ahlulmadiinati baa yimi yastabshiruuna xaalan ay faraxsan yihiin baad odhanaysaa qaaluu qaala markaa luud wuxuu yihi ina haaulaa'i kuwani dayfii martidayda weeye wa waa martidaydii falaa tasbaxuun hay fadeexadaynina oo martida ha iga qaadina waataquu allaha ilaahay ka baqa oo walaa tuksuun ha idullaynina qaaluu waxay yidhaahdeen awalam nanhaka miyaadnaan kaa reebin can alcaalamiina dadkaba can ilcaalamiin dadkaba inaad marti geliso miyaadnaan kaa nahyin qaala wuxuu yihi haaulaa'i kuwani banaati waa inagii soo marray haboor makuwii ummadiisa makuwu dhalayba banaati hablahayga weeye in kuntum haddaad tihin faaciliina kuwa samaynaya daladan aad doonaysaan warde kuwan kuwanba guursada allah wuxuu ihi subxaanau watacaala lacumruka qisadani markaa nabiyullaahi maxameda u jeediyeen lacumruka noloshaada ayaan ku dhaartaye waa siduu ilaahay wasamaai daatilbiluusi iyo makhluuqaadkiisa ugu dhaaran jiray ilaahay way u banaan tahay ciduu doona khalqiisa kamida ku dhaarto lacumruka lacamruka ah lacamruka ayaan ku dhaartaye lacamruka baan ku dhaartay noloshaadaan ku dhaartaye inahum ayagu la fii sakratihim waalidoodii bay ku sugan yihiin yacmahuun xaala kawnihim yacmahuun xaalay yihiin maaragtay kuwo wareersan amba yacmahuun xaalayin kuwo iska cayaaraya xayaatada rasuulku dhaartay faakadat waxaa qaadatay hum ayagii asayxa qayro waa lagu qayniyey mushriqiin xaal ayay kuwii qoraxdu usoo baxayso oo wakti shuruuqi gudagelaya mushriqiin xaal ayay qoraxdu usoo baxayso oo qorax soo bax gudagelaya wajacalnaa waxaanu ka dhignay caaliyaha xalkay deganaayeen waxay unoqonaysaa qaryadii fajacalnaa waxaanu ka yeelnay caaliyahaa haa qaryaday deganaayeen xaggeedii sare saafilahaa xaggeeda hoose ayaanu ka dhignay waa laquladaagediyey wa amdarnaa waxaanu kusii daynay calayhim korkooda xijaarata magxaad baanu kusii daynay min sijiil dhoobo la dubay ah min zijiin dhoobo la dubay abaan kusii dayn ina fii dalika ka aayaat baa ugu sugan lilmutawasimiin kuwa wax calaamadsada ee wax sunsada lilmutawasimiina kuwa wax sunsada calaamadsada ku fajara weeye wa inahaa magaaladoodaasi aanu rognaynaa labisabiilin ay fii sabiilin saasoo dhamay falabisabiilin ay fii sabiil dariiq bay ku taallaa ay ku sugan tahay muqiim toogsan oo way maraano way yaqaanaan ina fii daalika qisadan la aaya ayaa ku sugan lilmu'miniin wain kaana waxay ahaadeen waa intii mukhatafa min asaqiila bimacnaa qad ay waqad kaana wain kaana waxay ahaay asxaabu alayka kaynta alayka waa ayga halkaynu ka dhigaano ashajar lmuntir waa dhir ay ah oo isku maran wain kaana waxayaan asxaabulayka kaynta amba ayga waa dhulka xilka asxaabtiisu labaalimiina bay ahaayeen faintaqamnaa waanu ka aagudanay minhum ayaga wa inahumaa kuwan asxaabulayka ayga deganaa iyo kuwa horaba labiimaam ay dariiq bay ku sugan yihiin mubiin cad dariiq bayina ayay deganaayeen aahir ah wallahi laqad kadaba way beenisay asxaabu alxijiri oo halkii suuradda loogu magac daray waa halkii deganaayeen qowmu luud weeye asxaabu alxijiri waadiga amba sago xijri la yidhaahdo kuwii deganaa waxay beeniyeen almursalin rusushii ilaahay oo dhan bay beeniyeen waataynaa waxaanu siinay hum ayaga aayaatinaa baanu siinay fakaanuu waxay ahaayeen mucribiina khabarki kaawey kuwii ka sheegta bay ahaayeen canhaa aayaadka wa kaanuu waxay ahaayeen dituuna kuwii ka qorta amba ka samaysta min aljibaali burburaha naxfiga waa qorida dhagaxa buyuuta guryo aaminiina xaalay yihiin faakhadat waxaa qaadatay hum ayaga asbayxa qaylo musbixiina xaalay yihiin kuwii waa berisanayeen famaa abnaa waxba kama tarin canhum ayaga xaggooda maa kii waxba kamuu tarin kaanuu ahay yagsibuuna kuu shaqaysta waxay ururinayeen waxba umay tarin ba alla yidhi wamaa khalaqnaa umaanaan abuurin alsamaawaati saadka iyo walarda arlada toona iyo wamaa baynahumaa labada inta udhexaysa ilaa khalqa abuurid mooyaane abuuridaasoo bilxaq xaq ku dheehan amba xaq ku maran waina saacata saacaduna la aatiyatun tii iman weeye ee fasbax ka jeedso nebi muxammedow asabxa jeedsasho aljamiila wanaagsan ina rabbaka rabbigaagu huwa isagu alkhallaaq allaha abuurida badan weeye wax abuura alcaliim iyo cilmiga badan walaqad aataynaaka waxaanu ku siinay nebi muxammedow sabca toddoba ayaanu ku siinay min almasaaniyi la soo celceliyo marka eh, sabca toddobadani waa suuratu alfaatixa asbaxu laqwaal sabca baanu ku siinay toddoba min almasaaniyi la soo celceliyo soo celcelinteedani waa maxay culimada qaar waxay leeyihiin salaada ragcad walba waa la soo celinayaa qaarna waxay leeyihiin maya suuradda ayaa qaybsan oo qaybna ilaahay kusaysaa qaybna addoonka waalqur'aana baanu ku siinay alcadiima weyn laa tamudana ha u taagin leh caynayka labadaada indhood ha u taagin ilaa maa waxa u taagin matacnaa aan ugu raaxaynay bihi maagaba aswaajaa qaybo asnaaf weeye aswaajaa qaybo minhum kuwa mushrikiintaa ka mida waxaa rutina hawaan qaltaagin walaa taxsan hala murugoon calayhim iyaga ha u tiraanyoon waqfid u dabci janaaxaka dhinacaaga u dabci lilmu'miniina kuwa mu'miniinta u dabci waqul dheh nebiow inii anigu ana nadiiru midigaya baan ahay almubiin digitaankiisina uu cad yahay kama ansanlaa sidaanu ugu soo dejinay cala almuqtasimiina kuwii qaybqaybiye ilaahay kutubtiisa qaybna beeniyey qaybna rumeeyey kama ansanlaa sidaanu ugu soo dejinnay cala almuqtasimiina cadaab aladiina kuwii qaybqaybiyey alladiina kuwaasoo jacaluu ka yeelay qur-aankiiba cidiina qaybo sidaasun baanu cadaab ugu soo ragi doonaa amba marka alqur'aankana waa kutubtii lagu soo dejiyay culamada qaar baa qabaa ama qur-aanka qaybiyey ee qaybna rumeeyey qaybna ku kufreeyey fawarabika waan ku dhaartaye lanas'alannahum waxaanu weydiin doonaa waanu weydiin ajmaciina camaa can iladii kii baanu weydiin kaanu ay ahaa yacmaluuna kuwii sameeyeen fastacla muuji la caddee fasta caddee bimaa tu'maru waxa lagu farayo wa acrib ka jeedto cala lmushrikiina ka jeedto inaa annaga ayaa kafaynaaka kaa kaafinay almustahzi'iina kuwa dheeldheela ballan alla wey annagaa kaaga fillaanay baaba alla yidhi aladiina kuwaasoo yajcaluuna yeela maca allahi ilaahan yeela aakhara kale fasawfa yaclamuun wallahi laqad naclamu waanu ogsoonnahay annaka adiga yadiiqu inuu cidhiidhiyoomo sadruka laabtaadu ay ka cidhiidhiyoonto bimaa yaquuluuna waxaan ay leeyihiin amba biqowlihim fasabbix tasbiixso oo bixamdi rabbik rabbiga ammaantiisa adigoo ku lalan oo ammaanaya tasbiixso wa kun ahaw min asaajidiin waa nabiyullaahi maxamede wacbud caabud rabbaka rabbigaaga caabud xataa yaatiyaka ilaa uu kaaga yimaado alyaqiinu mawtku rabbigaaga caabud subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta